bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkani waa kii labaatan iyo saddexaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin baab fi bayaani kahraةi طurq اlkhayr wuxuu baab yahay in la caddeeyo wadooyinka khayrka alle loogu dhowaado badnaanshooda inay badan yihiin oo ninkii kari waaya mid ka mida khayrka uu helayo meel kaleu ilaahay ugu dhowaaday ee khayr kaleu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka caabudo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa tafcalu min khayrin wixii wanaageed samaysaan fa ina allaha bihi caliimun ilaahay subxaanahu wa tacaala kii khayrka uu ogaal badan oo ka warqabo weeye waqaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi wamaa tafcaluu min khayrin wax khayraad samaysaan ama aad fashaan yaclamhu allahu alla waa ka warqabaa waa idinka abaalmarin wey ogaalka rabbi waxaa ka dhalanhaya inuu idinka abaalmariyo wey wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi faman yacmal midqaala daratin wax kastoo yar waxa oo ka sii yar qadarkii oo khayra ninka sameeye khayran yarahu waa arkaya waa helaya waa lagu abaalmarin wey labadan ayadood suuratu zalzala iyo aayadda hore suurat lbaqara waxaynu ku soo maray baabkii ahaa baab lmujaahada aynu ku soo maray um, faman yacmal midqaala daratin ay miqdaara daratin wax aad u yar qadarkii wixii shayga oo khayran khayr sameeya oo la yimaada yarahu waa helaya bimacnaa waa arkaya waa laga abaalmarin wey wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi man camila saalixan wanaag ninkii sameeye la yimaada falinafsi naftiisay u ahaato asagaa wanaagga iskale lagu abaalmarinaya rabbi weyne waxba ku tari maayo ku yeeli maayo wal-aayaatu fi lbaabi aayadaha baabka ku yimid ee qur way badan tahay oo intaasaynu kaga kaaftomaynaabuu sheekhu kuu leeyahay wa ama alaxaadiiu axaadiidta nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laga tabiyeyna fakaiiratun jiddan aad bay u badan tahay wahya hayru munxasiratin mid soo koomaysana ma aha oo tiro laguma koobi karee baa laga dooran karaa wey fanadkuru waxaanu sheegaynaa mar hadday badantoon la koobi karin oon meel laiskugu keeni karin axad meel iskugu keenay axaadiista nabi maxamed laga wariyoo dhanna uusan jirinba fanadkur waxaanu sheegaynaa طarafan gabal baynu sheegay iyo qayb minha min alaxaadiis alkaiira ka mida alأwalu xadiidka koobaad can abi darin jundub ibni junaada radi allahu tacaala canhu qaal qultu yaa rasuul allah waxaan idhi rasuulka ilaahayow ayul acmaali afdalu acmaasha lala yimaado teebaa u fadli badan bimacnaa ayul acmaali akaru hawaaban cinda allah acmaasha midee u ajir badan u hawaab badan alla agtiibaa laga wada qaala nabigu wuxuu idhi aliimaanu billah yalla weyne la rumeeyo ayaa u fadli badan wljihaadu fii sabiilihi iyo ilaahay jidkiisoo lagu dagaalamo cadowga la yska celiyo qultu waxaan idha ayiriqaabi afdalu qoor la xoreeyo addoon la xoreeyana kee u fadli badan kee bimacnaa u hawaab badanoo u ajir badan qaala suuban wuxuu idhi midda u qiimo badan inda ahlihaa dadki yaqaanay addoommada yaqaanay anfasuhaa cinda ahlihaa dadka addoommada yaqaanay ama ka shaqaysta amalaba addoommaha way kala jecel yihiin wayna kala qiimo badan yihiin anfasuhaa midda u qiimo badan cinda ahlihaa ee ummuquuna kulul ama ummunad kulul cinda ahlihaa dadkii iska lahaa agtooda marka la eego wa akaruhaa amanan suuq iyo sari haddii la geeyana u qiimo badan u lacag badan midda ayada ayaa u ajir badan qultu waxaa nebi allow fain lam afcal haddaan kari waaye ka waran fain lam afcal haddaanan yeelin daahirka looma jeedo maxaa yeelay waxaa lagu fasirhayaa dhaqankii iyo aqoontii loo lahaa asxaabu rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam shay khayr awoodayaan ma aysan ka tegi jirin sida laga warqabo marka waxaa lagu fasirayaa dhaqankoodii baa caddaynaya saa darteed culamadu markay xadiidka fasirhayaan kulli waxay leen fain lam afcal waa maxay fain lam astaic fain lam aqdir calayhi bay ka dhigan tahay haddaan awoodi waayo inaan jidki ilaahay ku dagaalamoon tabartidiiba waayo ama aan aban ka qaybgeli waayo oon tabar u waaya adoonan xoreeyana aan tabar u waayo qaala subanow wuxuu yidhi haddaad kari weyday inta aan soo sheegnay tuciinu saanican farsamo yaqaan baad kaalmaynaysaa saanic waa ninka farsamada iyo faryaamada ama fuunday ha noqdo ama weelal ha qora ama ha sameeyo ama jid ha qodo tuciinu waxaad kaalmaynood caawinaysaa saanica nin sancaalo wax samaynayo oon hawl gacanta kula jira ayaad barigantaalaysaa aw tasnacu waxaad u samayno wax u qori liakhraqa midaan waxbaba samaysan karin akhraqu waa axadka aan sancada lahayn een waxba hagaajisan karin xaggana doonayo inuu hagaajiyo dhiilkiibuu rabaa inuu qorto mana qori yaqaan kabti oo ka go'day buu rabaa inuu tosho mana toli karo yani hawl buu rabaa inuu xaawiloo sameeyo mana samayn karo aw tasnac ama waxaad u samaynood wax hagaajin ka hore saane xariifuu ahaa oo asagu farsamo yaqaan laakiin u baahan kalkaaliyaal iyo kabayaal u baahan in la kabo ama la barikantaalo ninkan laakiin waxaa weeye allihii all ooma bilownaba kaasay u bilowbanayn xaggana hawshu ka kala go'day baad u hagaajinaysa qolyaa aan gaadiidka rarin karin ba in loo rara u baahan ahraqu marka midkaas weeye yuqaalu rajulun ahraq wamra'atun kharqa way kala duwan yihiin wasfiga labka iyo dhadiga waa kala duwahaya marka hadduu farsamada yaqaanana waxaa dhihi waxaa la yidhahdaa rajulun sanacun wamra'atun sanaacu waa la odhanhayaa saanicantaa hore labbay ku dhacaysa saanicantaa hore labbay ku dhacaysaa inta badan laakiin dumarku waxaa la yidhahdaa sanaac baa la yidhadaa ninkana waxaa lagu safeeye markuu xaadiqa yahay oo farsamo yaqaanka yahay aadna ugu xeldheeraya sanac baa la yidhaahdaa oo waa la xarakayn ayib haweenaydan alif bay la dheertay keliya amaa ficilkan hore wasfiga hore akhraqa ah ninka iskale dumarkuna kharqa baa la odhanaya qultu yaa rasuul rasuulka ilaahayow waxaan idhi ara'ayta bal ka warran in dacuftu haddaan eh, ka tabarbeelo oon kari waayo can bacdi alcamal camalkii barhkii aan kari waayo inaan nin farsamayaqaana kaalmeeyana waan awoodi waaye midaan waxbaba aqoon inaan waxu hagaajina waan kari waaye indacufta haddaan ka tabarbeelo aman ka nooga ama aan ka daalo oon gaari waayo can bacdi alcamali maxaa yeelay camalkii khayrkaa barhkii weeye axad khayrkoo dhan ba aan karin ma jiro qaala subanow wuxuu yidhi takufu sharaka sharkaadaad ka xaslanood ka celin caninnaasi ummadda ma intaasaad kari weyde ummadda inaad waxtartood dheefisay in dhibkaada aad ka xaslato wax u dhexeeya ma jiro takufu sharaka sharkaadaad ka celinood ka reeban aynnaasu ummadda muslimiintana loo jeedaa iyo dadkii markaa in la dhiba aysan gaalaba ha noqdeene fa innahaa kafigaas aad dhibkaada xaslatay khaslo weeye hadde maadaama ay khaslo fa innaha saasaa loo yidhi sadaqatun weeye minka adiga ka ahaatay calaa nafsika naftaada aad aad ku sadaqaysatay khaslada qaybta ah waaxda inaad shirkaada iyo dhibkaada ummada ka ceshato ayaa ah sadaqadiga kaa timid oo naftaada aad ku sadaqaysatay muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku raacay xadiidkaa soo saaridiisa asaanicu bisaadi lmuhmala la akhriyo hada huwa almashhuur waa sida caanka waa sida asaanic la yidhaahdo qolyaha waxay odhan doonaan daayac bay odhan doonaan waruwi waxaa kaloo la wariyey daa'ican tuciinu daa'ican in la yidhahdo meesha ay tuciinu saanican in la yidhaahdo tuciinu daa'ican waxaad kaalmayn axad dayacan ay daa diyaacin mid dayacadiiy dhumid u saaxiiba oo min faqrin baahi ay dulootay aw ciyaalan ama saaxiibu ciyaala wanaxwa daalika iyo wixii la halmaala baahidiisaad wax ka qabanaysaa mid faqiira mid saaxiibu ciyaala mid isbitaal yaalla mid dhibanaad wax taraysaa wey marka daa'ica laga hadlaayo tuciinu daa'ican dhibanaad caawin wey marka horena maxay ahayd tuciinu saanican farsamo yaqaan baad caawinayso kol aad buriska u dhiibto ama masaabiirta aad siiso ama wax dhulka yaalla aad u qaato walahraquna waxaa weeye alladii laa yutqinu waa midkaan aan sugaynin hagaajinaynin maa yuxaawilu ficlahu wuxuu doonaya inuu sameeyo ma sugi karo ma hagaajin karo ma yaqaano ayb marka sida horena sax ah in saanic la akhriyaa saxa min xayu alcarabiya wa min xayu almunaasaba maxaa yeelay nabigu wuxuu u muqaabalay akhraqi limuqaabalati bialakhraqi akhraqi waxaa iska soo horjeeda saanic labada shay inay isdhowrayaan oy naqiid isku yihiin ama did isku yihiin ama iska soo horjeedaan baa lagu gartaa kakale inuu ka kale in loo jeedo asaanicu didkiisu waa maxay ka soo horjeeda muqaabilka ah waa alakhraq laakiin asaanic iyo adaa'ic cafwan daa'ic iyo akhraq iskama soo horjeedaan min xayu riwaaya oo xagga axaadiia riwaayadana waxaa badan in la akhriyo tuciinu daa'ican bal wadaadda waxay dhaheen ninkan saanic akhriya waa wahmiyey laakiin sawaabku waxaa weeye sidaa mashhuurka ee tuciinu saanican aw tasnacu liakhraqa nabi maxamed calayh isalaat wasalaam wa afsaxu nnaasi waafsaxu lcarabi munaasabaadka iyo balaaqada iyo iijaaska iyo isu dhowridda erayada axad ku gaadha ma jiro marka sidaasaa saxa mar min xayu riwaaya saxan tahay kale loo badan yahay waxaan leenahay wadaadaan carabiyada aad u aqoonin balaaqadana aan tixgelinin ayaa iskaga dhabaabiciyay baan leenahay macnahaasaa saxa ah. muqaabaladana ku tusaysa idan xadiidku muxuu ku yidhi camal lala yimaado ugu khayr badan aliimaanu billah idan aliimaanu billaahi waa min alacmaal oo ka koobnaa qowl iyo camal iyo ictiqaad ka koobnaa wاljihaadu fii sabiilihi waxa oo sheegay ama in lagugu baraarujiyo ama si gooni ah loo ammaano ayaa loo sheegay mooyeen jihaadku waa min aliimaani biاllaah shay gudagalay eraygii hore la sheegay ayaa gooni loo soocaa ayaa gooni loo soca malaa'igtaa la sheegi kadib baa jibriil gooni loo sheegaya ambiyadaa la sheega nabigaa gooni loo sheegayaa qur-aankaa la sheegay baqaraa gooni loo sheegayaa soomaali baa dusha ka qaban odaybaad gooni u sheegaysaa yani hawl tilmaan goonio asaga mudnaan buu keentay in la xuso keligii la xuso jihaadka marka waxa gooni loogu xuso waa maxay wa afdal alacmaali bacda atawxiid markuu arducayn yahay markuu farducayn yahay wa afdal alacmaali bacda tawxiid bacda tawxiid illaahi ilaahay inaad rumayso ood aaminto jihaad fardu cayna ah ayaa ku xiga min xaylulfadli min adiladana tusaysa hadduu fardu kifaaye yahay salaad farad lahayn farad mooye wax kaloo ka fadliba ma jiraan darajada labaad buu saddexaad buu tegaya bacda aliimaan haddii laga soo tagana ta labaad buu noqonaya bacda tawxiid haddii laga soo tago markuu fardu cayn yahay waa lambar kow hadduu fardu kifaaye yahayna waa lambar labo salaada faradka unbaa ka fadli badnaanaysa hadduu mujaahidka dee tukanhayana ile nimaan tukan miyaa mujaahid inoo noqonay ninkii hadduu mujaahid yahay xaggana uu tukanhayo waa lambarkow muslimiintina ku fadli badan wey salaadii adadoo sheeganaysa waa kula tukanhaya jihaadkina waa kula dheeryahay qoorihii la xoroynayana hadde waxay noqotay anfasuha cinda allahi waaruha cinda ahliha wa aktaruha amanan bay noqotay wax kale haddaad awoodi weydo dadkaasi farsamada meelaha la taagan u shaqatag kuwa guryaha dhisaaya iyo kuwa meelaha qodahay iskaag istaag maxaa idin siiyaa gonfidan noo dhib taa noo soo qaba sadaqa kuu socota yani meel walbaa khayr ku yaallaa wey kuwaan waxba hagaajisan karin baad aragtay telefonkii baa ka hadlays war balkeen aan kuga hagaajiye adaa hawla xariif ku ah taa u tutaabatad u hagaajiso u shiday qaadaad tidhi khayr allaha ku siiyo laakiin haddaad tahay ba qolihii la odhan jiray hebel qori daba igu dhaji laga heli maayo hadda xaggeed khayr ka keeni xaggee khayr kaaga imanaya idan xadiidku wuxuu kuu sheegay intaasoo waddo ayada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caabudi karta ood ugu dhowaan karta wax kale haddaad weydo waxba hana tarine meel iska fadhiiso adiga lagaa nabadgalo takufu sharaka can الnaasi fainaha sadaqaة minka calى nafsika alxadiiث الثaanي yani xadiidku wuxuu ku tusay wadooyinka ilaahay loogu dhowaan kara siday u badan yihiin ee janno lagu geli karo ayb walidalika nabigu calayh الsalaaة wasalaam naar ma galo ilaa axad ilaahay ka cararay mooye ilaa man sharida can illaahi subxaanaه wa tacaala naar waxaa gala axad fiigtaalay oo banjoogoobay oo ilaahay ka cararay umbaa naar gala maxaa yeele wax walbood janno ku gashaa agtaada yaalla aلثaanي xadiidka labaad can abi dar radi allahu tacaala canhu ayضa ila xadiidka hore asagaa iska lahaaye ku noqonay ana rasul ا sl slam qaala nabigu wuxuu yidhi yusbixu calaa kulli sulaama yusbixu waxaa ku ama fuulaya calaa kulli sulaama xubin walba dushii oo min axadikum xaggii midkiin ka ahaaday sadaqatun baa ku waabariisanaysa sulaamadu asalkeedu waxaa leedaha xubinka ee dhexda ka duleela sida dalko kale iyo qobada iyo waxyaabahan baxee ma aragteen dhexdana ka dule aggana xubnaha leh yaa sulaamada asalkeeda la yidhaahdaa lafaheennuna waa sidoo kale xubnaheennuna waa sidoo kaleo dhexda waxaa kaga jira laf jecsan xarbashaa ama dhuux baa ku jira lafeenu saasay u badan yihiin yusbixu calaa kulli sulaama ay calaa kulli unmulatin aw cudwan xubin walba dushiisa waxaa ahaanaya kuwa barisanaya min axadikum axadkiinka aada leedinkaas xubnaha iskale sadaqatun sadaqa laga rabaa oo shukri ah ilaahay aad mahadnaqayso lixdan lixaad iyo xubnahan kala gogo'an ee mid walba meelay ka laabatale alla ku siiyey gacantan haddii laisku bixiyo bir laga dhiga maxay kuu qabanaysa oysan laabmaynin faruhu ma laamahayaan oo xubinkan ma laamayo oo kan ma laamahayo xayawaanaadka aan lahayn xagasha iska daa wax kale dhib ku qabaan halkanba yay ka laamaan umaamtu way ka laamaan faruhu way u laamaan xuduudda garabku waa u laabmaa laakiin halkaasiisa lahayn markay fadhiisanayaan ma laabi karaan way fidiyaan durwaaga libaaxa iyo bisada iyo eyga ismayda arag xubinkood halkan buu ka laabmaa meeshaan iyo halkaa kore tan may laha sa inay fidiyaan mooyee ma soo laaban karaan idan xubnahan saa isu suran ee kala go'an ee laabmaya ee saadunta aad yeelayso waa nicmo sismada lagu siiyaa nicmaa shukri baa laga rabaa idan su-aalba nabi maxamedow xubin walba haddee sadaqa ka bixin kara waxanana waa iska yaryahay xoolaba waa yaryihiin nabigu jawaab wey fakulu tasbiixatin sadaqa meel fog ka doonin kullu tasbiixatin subxaan kasta sadaqatun waa sadaqo iyo hawaab iyo ajir aad la imaatay weyood ka sadaqaysa xubnahaadi wa kullu taxmiidatin ilaaha lagu mahadiyana waxaa weeye sadaqatun alxamdulaahi kasta oo tidhadana waa sadaqa calaa nafsika wakulu tahliilatin tawxiidsi kastana oo laa ilaaha ila allah aad tidhahdana sadaqatun wey wa kullu takbiiratin alla weynayn kastood allahu akbar tidhahdana sadaqatun wey wa amrun bilmacruuf wanaag dadka la farana sadaqatun wey wanaagoo dadka aad fartana waa sadaqa wa nahyun can ilmunkari xumaha iyo foolxumado dadka laga reebana sadaqatun wey wayujزu min dalik intaaba hadaad awoodi weydo intaaba haddadyaan awoodi waayahade salaadihii bay ku dhex jirtaa oo sunooyinkii bay ku dhex jirtaa wayujzu min daalika intaasoo xubnood waxaa sadaqa kaaga filan ragcataan laba ragcadood yarkachumaa uu rukuuco axadka muslimka min aduxaa barqinkii barqinkii markaad soo kacdo haddaad taad weysaysta ragcatayn tukato sadaqada jidhkaadi waad la timid haddaad khayrkaa la soo sheega ku dartana ka wasii khayr badan xadiidka caaisha inoogu iman doona in ku iman doona fii saxiix muslim asqudhigiisu yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala aadamaha uu ku abuuray saddex boqol iyo lixdan xubnood saddex boqol iyo lixdan xubnood xadiidka caaisha soo socdo aynu ku gaari doonnaa idan saddex boqol iyo lixdan xubnood waxaa shukri iyo mahadnaq ka noqon kara ragcatayn aad barqinka tukato laakiin dadkii tukadaaba iska yarba asulama bidami siin اlmuhmala sulama iyadoo la akhriyo siinka la goday aan dhibicda lahayn wa takhfiif اllaami wa fatxi almiim laamkana la fudayo aan la shidin miinkana la kordhobo sulama almifsalo wey waa kala baxa waa xubinka kala baxo xubinta ayaa la yidhahdaa idan xadiika haddaas wuxuu ku caddeeyey intaasoo wada ilaahay subxaana wa taala ugu dhowaan karto tasbiixdii halka mar ahayd baa sadaqa ah haddaad iyo lixdan jeer subxaanallahi jara sadaqadii waad timid haddaad takbiirsato waad timid haddaad tawxiisato waad la timid haddaad intaaba awoodi weydo ood dadka wanaagga farto waad timid haddaad xumaha ka reebto waad la timid ragcataynka haddaad tukato ood afar ka dhigta ama lix ka dhigtana ka wasii khayr badan idan waxaa weeye khayrka ha la badiyo aan la fudaysanin weeye meel walba wax yaallaa aلثaalث xadiidka saddexaad canhu can abi darin soo asaga ma ahayn saxaabigaanu soo wadnay qaala wuxuu uhi saxaabigaas qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam curidtu cafwan curidat calaya waxaa la ii bandhigay buu nabigu yidhi oo la i tusay acmaalu ummati ummadayda camalkeedii ummadaydii camalkay samaynayeen ayaa la i tusay dawaawiintii lagu qoray baa lay tusay xasanuhaa keedii baa lay tusay iyo wasayuha kii xumaaba fawajadtu waxaa nabigu arkay bunoo helay fii maxaasini acmaaliha acmaasheeda waa wanaagsan waxaan ku dhex arkay aladaa yumaatu can اطariiq dhibaato dhulka laga qaaday wadada laga fogeeyey fawajadtu waxaan helay fii maxaasini acmaaliha iida qole waxay dhawaan min min maxaasini acmaaliha ummadda camalkeeda wanaagsan waxaan ku dhaxarkoo ka mid noqday oo dawaawinta ku qoran aladaa dhibaato qodax laf moos meel lagu tuuray dhalo iyo quraad meel lagu jabiyey saxaro meel taal xumaan un aladaa yumaatu laga zuulinayo can iariiqi waddada ummadda ay geed baa yaalla dhagax lagu kufaa yaalla god baa ku yaalla waad buuxisay idan waa khayr weyn wey waa inta u yar waa inta u yar wawajadtu waxaan helay oon ku arkay fii masaawi acmaaliha acmaasha ay samaysay xumaanaheeda ka mida waxaan ku arkay annukhaaca xaako ama candhuuf takuunu ahaanaysa fi lmasjidi masjidka laa tudfan aan ay tamuuxa iyo niiskii ahaayeen weeyeen gogoshu aysan oolin dad baa dhici jirta inay candhuufta ku tufaan xaggana aysan carada ku daboolin ama bannaankaba aysan geynin waa min almasaawi maxaa yeele haddaan la daboolin ruux muslima jidhkiibay nabigu gaadhaysaa buu yidhi ama maradiisibay gaadhaysaa kadibna wuu dhibsanayaa dhibka u dhibsadee baan aduguna dembi lagaaga qoraya ama lagugu cadaabaya halis wey ama uu ku habaari danta markaasaa habaarka kugu dhacaya rawaahu muslim baa xadiidka wariyey idan dhibaatooyinka uu u yaryare waxaa weeye lagu naar mudan karo waa candhuuf meel lagu tufay oon la asturin ummadda aan laga duwin dhibna keensan karta wanaagga wanaagga janna lagu geli waxaa ka mid a dhib yaroo wadda yaallood ka qaaday culum waxay leeyihin ka waran qodax yar iyo moos iyo irbadaad meel ka qaaday baad ku janno gelaysaaye bidco weyn iyo shirki ood zuulisay kitaab baasoo ummadda lagu aafaynhayood gubtay oo kitaab shirki ama bidco ah balaayo diineed ood ummaddii ka qabatay ka war waa min baabi awlaa bay leeyihiin nafs shay wey maxaa yeele waa qiyaas ulawlawi kii la odhan jiray wey الرابع xadiidka أفraad canhu can abi dar caw abi dar baynu marti u nahay allah barakeeyo أna naasan qolyo qaaluu waxay dhaheen ya rasuul fuqaraء الmuhaajiriin bay ahaayeen waa xadiid kale aad ku marteen qaaluu ya rasuul الlah rasuulka ilaahayow waxay yidhaahdeen dahaba way la tageen ahlu duuuri dadkii maalqabeenka ahaa dadkii maalqabeenka jamcu darin sheekhaa sheegi doona wa huwa almaal اlkaiir waana maalka fara badan baa datriga la yidhaahdaa duuur baana lagu jamciyaa dahaba ahlu duuuri dadkii maallayda hantida badna waxay la tageen bilujuuri awaabkii ayagaa la tagay weeye oo wuxuu dhan baa fuuqsaday annagu waxaana loogu dhowaana ma hayn oo maxaa jira nabi allow nabigu wuxuu hi maxaa jira yusalluuna ay dheen kamaa nusalli way u tukadaan saan u tukanno wayasuumuuna kamaa nasuum wayna u soomaan saan u soonno wayatasaddaquuna waxay la baxaan oyna dheer yihiin bifuduuli amwaalihim maalkooda dheeraadka wixii biilashooda ka badanna way sadaqaystaan annaguna biilka waana hayninba salaadiina waanala wadaagaan qaala suban wuxuu awalaysa miyuusan ahayn qad jacala allaahu lakum rabbi idii idiin sameeyey maysan xaaladdu ahayn ma taadaquuna bihi ay tataadaquuna bi waxaad sadaqaysataan alla miyuusan idin siinin waa idin sidee wadooyinkii khayrkaad soo yaraysee wadooyinka khayrku ma intaan bay ahayd ma salaad iyo soon iyo sadaqabesa hawshu soo baabab kale ma furo oo nimanka aad ku gaari kartaan inna bikulli tasbiixatin subxaanallaahi kasta waxaa ku sugan sadaqatan baa ku sugan subxaanallaahi aad badaysaan sadaqaad ka helaysaan nimankaa intay suuqa wadjoogaan ay dukaanka xisaaminayaan wax kala rogahayaan ee dhiidka ay wadaan idinku la fadhiista masaajidka tasbiix kun geeya labiiyo kun ku dhufta ninkii la yidhi hebel la orotan ee xaggana ogaa inuu inuusan orod lahaynoo meel uu diidin yahay meella uusan gaadhaynin minkuu ninki agg u bood isna u booday waraa sidee ninki maad raacay nin walba dhan u badi buuhi isna aggu u badsi anuguna anna aggaan u badshay buuhi soo agga looma oratamayni hadduu oogya ninkan hadduu la oratamo inaa casar laga dhaqaaqi rag badan baana meeshu markuu saa u booday asna agga u booday waa sidee baa uu nimba dhan u badi ah, aggu u badsiyo asagoo anna xaggan u badiyey buui hadda iyagu ay maalkii ay sadaqaysanhayaanoo khayrka ay maalku wuu mashquulin xisaab buu leeyahy ilaalin buu rabaa fikir buu rabaa wakhti buu rabaa waa mashquul xalaaluhu xisaab wa xaraamuhu cadaab idinku maad wati wada haysaan aad wardiga wadaan wardiga maa xajisaan waa idin sidee ina bikuli tabiixatin aaatan wakula cafwan wakulli takbiiratina sadaq allahu akbar kastana sadaqa ku jirta wakulli taxmiidatin sadaqa alxamdu laahi kastana sadaqaa ku sugan wakulli tahliilatin wabikuli tahliila baa baadi horan baad ku wada cadfaysaanadhmal anugu ii hoos dhigayaa towxiid kastoo towxiistana sadaqa ku jirta wa mrun bilmacruuf wanaag la isfarana sadaqatun wey wa mrin bilmacruuf in la yidhahdana culays ma laha oo la kasriya laakiin haddana waa ii rafcisan yahay wanaagoo dadka la farana sadaqa weeye wanahyun can ilmunkari xumaho la yska reebana sadaqatun almunkaru waa ma ankarahu sharcu sharcigoona wuxuu qoonsaday ama diiday baa munkara ama noqdo wfii budci axadikum wa fii jimaaci axadikum midkiinoo galmoodana sadaqatun baa ku jirta budcigu galmada qudhigeedana waa noqdaa xubinka qudhigiisana waa noqdaa xubinka tarankana waa lagu idlaaqaa falka uu sameeyana waa lagu idlaaqaa wa fii budci axadikum midkiin galmadiisii oo fii jimaaci axadikum midkiin inuu galmoodo xaaskiisa u galmoodo si xalaalana sadaqatun ajir weeye qaaluu waxay lannahu maxay inta kaleo dhanba waxaa weye qawaacidii usuusha yaqaaneen ayay ku dul socotaa waa fahmi karaan oo qawaaciddii yaqaaneen maxay ahayd waxay ahayd jannada waxa lagu galo ee ilaahay loogu dhowaado waa almakaarih almakaarih waxay naftu dhibsanayso naftu aysan ka helaynin ama caada naftu aysan jeclayn ama xooguu culays ku haya oo isxilqaan iyo isriixid ku yimaada ayaa ajir lagu heli jiray hawlay naftuba ku qamaamayso rabto ayadu raadinayso baa ajir laga helahayaaba meesha ka soo booda oo waa maxay waa galmadii xilli habeennimo in la kacoo la weysaysto oo biyo qabow la ismariyo oo gaal laga hortagoo la jihaadoo naf ku baxdoo gacango'do hawlaha maxay ahaayeen makaari xufat iljannatu bilmakaari mashaqaat waxay naftu abciyan dhibsato oo iimaani iyo xilkasnimo aad ku martaa janna lagu geli jiray meeshii maxaa ka soo booday jannada waxaa lagu gelhayaa hawl ay naftu malabsanaysaba su-aashaasay saxabadu marka saasay u keeneen inaad fahanteen baan u malanaya su-aasha saxaabadu qaaluu yaa rasuullah rasuulka ilaah waxay yidhahdeen nabi allow ayaati axadunaa midkaayo wuxuu la imanayaa shahwatahu damaacigiisa iyo dareenkiisa isagu uu rabay wayakuunu lahu haddana muu haanayaa fiiha fii shahwatii ajrun ajr buu ka helhayaa hawsha naftu ay raadinaysa annagu aan ku marqaamaynin miyaaba ajir ku jira qaala nabi wuxuu uhi ara'aytum bal iga warrama low wadacahaa shahwadii hadduu dejiyo uu ku bixiyo fii xaraamin shay aan bannaanayn oo galmaan bannaanayn uu la yimaado akaana calayhi wisrun dembi dushiisa ma ahaan laha ruuxaasi waadica ah waa nacam way su'aashu jawaabtu waa nacam bannaankay taallaa ama bala waxaad tidhahdaba fakadalika arrinkuna waa sidoo kale idaa wadacahaa shahwadii hadduu ku baxsho fi lxalaali shay xalaaloo ilaahay banneeyey kaana lahu ajrun ajr baa u ahaanaya lahu ajrun waa qiyaas lcagsi wixii la odhan jira weeye qiyaasu lcagsi wixii la odhan jiray uu nabigu isticmaalay nadmigiisu marka waxaa weeye kamaa ya'hamu fii ficli اlxaraami yu'jaru fii ficli اlxalaal intaasuu nabigu uu rabaa inuu u sheego saxaabada oo laakiin u faahfaahinaya kamaa ya'hamu fii ficli اlxaraami yu'jaru fii ficli اlxalaal sida hadduu xumaan sameeyo dembi loogu qori lahaa ayaa uu xalaashina ajir looga qoraya nadmigaasaa marka yaa qiyaasulcagsi la yidhaahdaa xadiidkuna xujuu ku yahay baabka asaga usuuliyiintu way isku maandhaafeen qiyaasulcagsi ma xuja mise xujo ma aha wاlraajixu fi اlusuulla waa inuu xujo yaho daliil yahay xadiidkuna wuxuu rajaxayaa ra'yiga xoog badnaa fi lusuul ayuu rajaxaya idan tana rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey adduuuru bitai lmumalaa a la akhriya saddex dhibcood leh alamwaalu wey waa amwaasha duuurka la yidhaahdaa waaxiduha mufradkeedu waxaa weeye darun dariguna almaal kaiir waa inay horan soo hormariyey waa hantida badan maalka badan baa la yidhahdaa idan xadiikan axaadiita horuu la mid yahay in wadooyinka khayrka ee ilaahay loogu dhowaado aad iyo aad u badan tahay oysan yarayn nin nin walbana wuu isku darsan kara intaasoo khayr iyo intaasoo waddo uu jamcin karo ajirkiisana uu isku urursan karo haddii meel lagaaga badshayna inaad meel meel kale ku badin karto ninka kaa xoola badiya xisaabo kale aad ku dhaafi kartaa dad adugu ilahay ku waafajiyo dadaalkeed alla timaadaw alhaamisu xadiidka شhanaad canhu can abi darin qaala saxaabigu wuxuu yidhi qaala lilnabiy nabiga wuxuu gu yhi alayh الsalaatu wasalaam nimu nabigu aad u jeclaa in badan ula dardaarmay buu ahaa laa taxqiranna ha quudhsanin ha saluugin min almacruufi wanaagga xaggiisa shay-an waxba wax macruufa oo khayra ha dhaliilha saluugin hadda raabin ha quudhsanin ha yaraysanin maaa waaba khayr waaba macruuf walow an talqa habaad noqoto kula kulanta akhaaka walaalka biwejhin weji aliiqin furan alqinna waa la akhriyaa weji furan oo bashaasha oo muusoonaya oo faraxsan iskaba kankeen rawaahu muslim muslim baa wariyey walidaalika jamaca min waxay odhan jireen qaariga qur akhriya ama qur-aanka ummadda bara hadduusan ahayn midxaag qosol badan muuso badan dhoolla caddayn fara badan weji furan fa abcadahu allahu bay dhihi ninka caalimkaa sidoo kale yacnii cabuus lama rabay dhaheen saa bay saxaabadu waxay jeclaan jireen cali iyo ibnu iyo taabiciintu way jeclaayeen waxay niman aad u kaftan badan u muusooda aan fadhigooda lagu daalin bay ahaayeen qolyaha wejiga xidhan ee dabciga ilaahay u geliyo way iskaga leexan jireen yacni waa in layska dondoonaa la doonaya xataa haddaadan u dhalatay qabiidnimada haddii uh, luqaddii dhallinyarada lagu hadlo aad u dhalatay waa las xoogow waa lasyar dabciyaa wejigaa la fura waa ajir waagi dambe abeecay kuu noqon haddaad isku qasabtay inaad haddii goor wejiga furto ood balbashaasho iska raadiso ood indhaha kala qaado oo indhahaada isdaban dhigin waagii dambe waxay isu beddelaysaa dabci buu kuu noqonayaa maa takarara saara caadatan xataa yasira sajiyatan bay dhaan qolyaha cilmulijtimaaca ka hadla wixii soo noqnoqda caadou isku beddelaa waagii dambena dabci buu kuu noqonaya hoos buu degayaa waa innagii soo marray addoonku wuu been sheegi wuu been sheegi ilaa xataa yuktaba cinda allaahi kadaaban runtuu ruuxa muslimka ku dadaalaya xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqan shayga aad badaysa eed waaga dambe abci buu kuu noqonaya marka waa aad baa hawshaa loo rabaa laa taxqiranna min almacruufi shayan ha quursanin hana dafirin waxbaan ka booday hayan walow an talqa akhaaka biwajhin aliiq soomaalidu waxay yidhaahdaan weji furan baa la galaaye guri furan lama galo haddaad albaabka la soo garaacood soo dhowaadaad tidhaahdo dadkii ood guriga u furto ood fadhiisiiso xaggana intaas daba dhigayso dadka miyay fadhin karaan wadaadow soo bari bay ku leeyihiin albaabkan furay fadhigan nalkaa daartay iyo biyahaad keenta ma yanfac waa in lagaa dareema qalbigaada iyo wejigaada inaad jeceshahay martida kuu timid dadka kula kuu yimid e, walow takallufan iska raadi iska raadi haddaad doonto waagi dambe marka khayr waad la qabsanaysa rawaahu muslim muslim muslim baa wariyey haddii laakiin lugta lagaa badiy waagi dam waxaa laga yaabaa e qolyaha hooye waxay ku ducaysan jireen ilaahu muxuu ahaa meydka iyaga iyo qabriga annaga qabri daarood ha ka dhigin qabri daarood qabri daarood ma taqaanaa daaroodku waxay dhaheen qolyan hawiye maalinkii duqa xabaalaan baa ugu dambayn qolyo reemidugo la dacaydin jirina aabbood iyagoo xabaalaya waxay dhaheen baa leebaaro inuu boor ma kaa kacay markay ku shubahayeen carrada ku shubahayeen wixii xunoo dhanba xaggaa loo xawilaa culays ma laha maalinka ay godka duqa geliyaan baa ugu dambayn bay dheen daarood qabriga ah alaab la yidhaahda carbacoon iyo fide iyo gaadkasaydayn iyo axan iyo abbaay abbaa'i iyo howlaha maba jiraan kooda ugu roonba agas sanadla'ah isku daya laakiin qolyaha ree hawiyayu waxaa weeyaan qabriga aad bay uga warqabaan maalin walba hawl cusub lagu unahaya hawl cusub lagu cunahaya marka waxaan oga jeedaa waxay dhahaan soomaalidu sakhaawe saban xun ka adag sixir yaasiin ka adag yaa sixir yaasiinkeeda adag bay dheheen yaasiin baa adag saban xunna sakhaawa ka adag baa la yidhi sabanku hadduu xumaado oo faqri iyo gaajo iyo abaal laga bixi waayo ninkii sakhaawo ahaa ee deeqsiga ah maxaa ku dhici wuxuu bixiyu waayahayaa qolya caawa marti waxbuu siini idan saa darteed waxaa la yidhi ree hebel deeqsigooda ilaahay ilaahay ma asturin baa la yidhahda maxaa weye qolyo socod badan bay xamanaya haddadaan sheegin inaad qabsato maan ka baqaaya caqba ma dhigaan way socod safar socotaa iyo marti socotaa qoyskaba haddaad ka dhalatay marti isday waaye maysaan caawaad u loogi habeen dambe kuwo kalaa ku haya xayntiiba eber bay ka dhigahayaa habeenkii dambe maxaa dhici inaad qolyo ka seexato ama aad ka dhumatood ka cararto kadib maxay kugu qorhayaan hebel waa bakayl hebel waa bakhayl xilliyada marka iska istinaaiga dhibaatada timaada mooye waxaa la doonayaa in aad isku daydo ruuxa muslimka waxaa tari karta inaad tarto haddaad waxba tari weydo kale wejiga u fur dabci wanaagsan soo dhowayn qalbi wanaagsan erey wanaagsan qawl macruufun qawl macruufaa kugu filan weji macruufaa kugu filan xadiidku macnahaasu ka hadlaaya laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhin aliiqin furan asaadis xadiidka lixaad can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul lah sal lay slam kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqatun kula yowmin tatlucu fiihi الshamsu xadiidkan abi hurare kii hore ee abidar inuu imaamku ku dhajiyo ku xijiyaa ficlan min xayu atasniif alfanni marka laga hadlaayo inuu sa iskugu xijiyaa ficnayd oo xadiidkan dambe abidar uu dibgeeyo oo laa taxqiranna min almacruuf uu ku khatimo baabka dhan markuu dhammeeyo baabka dhan inuu ku khatima yaa fiicnay ama axaadiista dambe iman doonta ee xadiiu caaisha ah yaa nisaa almuslimaati laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walow firsana shaatan uu dabageeyo ku fiicnay waa dhici kartaa inay nusada qaarkood ay saa ka duwan yihiin dhibba ma kullu sulama min annaas xubin walboo aadamaha ka tirsan kullu sulaama min annaas xubin walboo aadamaha ka tirsan calayhi cala asulaama xubinka dushiisa waxaa saaran sadaqatun sadaqaa saaran min xayu alcarabiya xogow waa tacbiirkan muran bay ka keen qolyaha naxawada iyo howlaha nafta iskaga qaada oo waxay leeyihiin kullu haddii loo idaafay ilaa nakira kullu haddii loo idaafay ilaa nakira damiirka kullu u soo laabanaya waa inuu waafaqo ilayhiga miyaad fahamteen qaacidada kullu haddii loo idaafay ilaa nakira tamyiiz iyo waxay dooniba ha noqotee kullu haddii loo idaafeeyo nakiro loo idaafeeyo damiirka u noqonaya kullu oo mudaaf ah iyo nakiridoo mudaafu ilayha ah damiirka u laabanaya waa inuu waafaqo mudaafu ilahiga oo ulaama hadda ah sulaamaa hadda ah marka waa muana waa xubin waa muana damiirka soo laabanaya calayhi ku jira wuxuu ahaa in la waafajiyo sulaama oo calayha la yidhaahdo miyaad macnaha loo jeedo qur-aanka waad kullu nafsin daaiqu lmowt miyaa la yimse daaiqat lmowt baa daa'iqaة اlmowt in kulu nafsi lama alayha alayha damiirkii maxaa la waafajiyey mudaafi ilayh kullu looma fiirinin xadiidkan laakiin waxaa ka muuqata damiirkii in loo fiiriyey kulluda loo fiiriyey ibnu maalik markaasu wuxuu leeyahay annagu saasaan naqaanay laakiin xadiidka iyo kitaabka rabbiga wuxuu ku yimid calaa ra'si wاlcayn waqad yajuusu inay bannaanaataan laga yaabaa buuhi damiirka in loo celiyo kullida qudhigeeda la fiiriyo kamaa fi hada alxadiii kullu sulaama min annaasi calayha sadaqatun buu ahaa dhaba qaacidada la yaqaanay inaad fahanteen baan u malaynaya hunana maxay noqotay kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqatun qaacidadaas markaun isku ogaada dhib ma lah xubin walba marka dushiisa sadaqaa ah kulla yawmin maalin walbo tadluca ay dhalato fiihi gudihiisa ashamsu kullu waxaa lagu nasbiya cala darfiya waad iska garanaysaa idan su-aal baa imanaysa weeye bariyaba xubin walboo aadama yaa nabi allow sadaqa ka bixin kara tacdilu anbaa go'an bay yidhahdaan culaysba ma laha an tacdila inaad u garsoorto bayna alinayn laba is haysatoo daalimii ah sadaqatun ajr waaba sadaqo daalim baa kuu yimid iyo madluum laba dacwo isku haysata hawshii baad xukuntay si cadaalad ah daalimkii baad u hiilisay waxaad ugu hiilisay xaqii baad bartay madluumkii baad u hiiliso xaqiisii baad tiisay hebelo waad gardarantay joog ninka waad ka gardarantahay xaq baad u kala saartay tacdulu bayna alnayni sadaqa maaha qasab in laguu soo garamo laba kooxood baa is haya waxaad tidhi hebel iyo hebel wadaadda ishayo wa inaga daaya aalim baa tahay faajir ah waa inaad tidhaahdo nabi wuxuu uhi quulu lilmuxsini muxsin walilmusii musii unsur ahaka daaliman aw madluuman nabi maxamed iyo saxaabi baa xoogow xoolo dhex mareen saxaabiga xoogow sugi waaya ballantii loo qabto waa yar degdegan nin reemiyuu ahaa nabigu hadal ku adkeeyey saxaabadii waxay dhaco bur ku xanshiriyaan cumar iyo abubakar iyo muhaajiriin baa ku ansaaroo nabiga ballan qaasa kula jirtay yaa damca kala gooyeen nabigu u kaadiye buu hi war sidaad leedihiin inaad garab istaagtaan bay ahayd oo tira hadalka dabci nabi allow aduguna ninka wixiisi siiy intaan maana dhahdaan war si wanaagsan u hadaloo hadalka qurxi hadalkoo kala qurxsan yahay nabi allow aduguna xaq dayn baxoo ninkan xoolihiisa saa haddaydan yeelinoo adduunka ninka khaldan aydan qabanin ka saxanna aydan garab istaagin waa rogmanaya wax adduunka roge waxaas wey daalim faajir oo kaafir ahoo dastuur iyo baynalkoodh iyo xeerbeegto wata iyo wadaad muslim oo kitaabka rabbiga halla xukumalaad simaysaan si adduunku hagaagaya siad janno ku gelaysaan bal ii kitaabka rabbigee ha taliyo ha hadlaan nin leh iyo ninku yidhi dastuurka annagu aan qornay baa talinaya yaa hal miisaan idiin saaran waa kiina ugu fiican hadda balday kiina ugu wanaagsan baa hal miisaan u saaran yahay intiinna kale maxaa baa idinla fiican dastuurka ka watable dowladdaannadii reer daarood maxay ka heleen hawiye maxay ka heleen dir maxay ka heleen eh, bointy five muxuu ahaa ii sheega bointifaso ma jirin muxuu ka helay bointifaaq laftiisa ah dulmi kale ah waa dulmi kale idan see wax ku soconaya war adduunkan wuxuu ku soconayaa in lay hebel wada khaldan tahay waxay dhaheen somalida markii tol waxaa loo yahay nin gardaray qabashadii iyo nin go'moon garashadii nin goomoon haddee dhibaataysan ah, dhib ku dhacay ama faqiira ama caydhtoba xoolihii dhaafay in la garto asagoon hadli wax loo ururiyo laga warqabo la asturo baa tol lagu yahay maxaa kaloo tol loo yahay ninka garta daran in la qabto hebel waa gar daran tahay hawlihii rawaama looma baahno roonay ku dambaynaya ragga wejiga ha loo kala qaado hawlihii reewaama ma soconayaan iyo ree ijaara iyo iyo maxaanku idhaahday ree nodistan wadaadda reer etoobiya waxaa la sheegay intuu yimid meeshan waama intuu yimid iyo nodista waa hore haddama boqol sana laga joogo yuu la yaaba qaabkay u dhaqmahayaan wiil baa dagaalami rag baa isku dhici guddi baa loo saari nin run sheegi maba lahaba waa dhici jirta tanay ahaantii saas weeye saas weeye in laysu dulqaato waa fiicantahay waa wada dhashateen waa iga dhanyaa buu leehay war iga dhanyaa maxay tahay war raggaan wax kala dheh hebel baa khaldan bay ila tahay dhe gar daran kanaa gar leh war jeexa oo dilaaciya roonay ku dambayn baa lagaga bixi roonaha de waa quma markuu ku wareeray han iyo joogay goday buu ku noqdaa la yidhi han iyo tobankii sano joogay salaaduu tukado dhan buu soo qadeeyey igama waasixin buui salaaddaa leannu meeshaan ku tukan inay daaru maqsuuba tahay iyo dhul ilaaha yahay baan kala garan waayey buu reer baan dhex joogaa reerkii waaba tuulu jooga meel magaalada sheegi maayo zaan lay qabsan warkiinaa baryahan bataye han iyo toban sano uu ku noolaa odaygii salaadda qadeeya anigu waxaan arkay wiilu dhalay baan arko waayeela odaygii salaadda qadeeya wiilu dhalay oo sideean jiraan arka anugu rag hadda meeshaba inay arkeenna waa laga yaabaa han iyo tobankii sano u joogay meesha ayada markuu laabtaadiibu soo qalday wuxuu ka shikiyey faqiih buu ahaa xakaanleya daaru maqsuuba dhul la kala taabsaday la kala boob ila wuu arkaa wiilashii baa madaxa loo kala qaaday layaho la kala xukumi laayahay ma dhul baa la kala goyn iyo beeri iyo soodon isku riix adduunkan wuxuu ku dhisan yahay in cadaalad buu ku dhisan yahay tacdulu bayna itnayni sadaqa waa waajib sadaqada waa waajib ma aha sunno cadligu waa waajib fi kuli اlaxwaal wa calى jamiici الnaas cadli sunnaah ma jiro laa yuujad cadli sunnaah iska ogaada ixsaankaa sunno iyo waajib kala noqda ama cadligu waa waajib fi kuli اlأsminaةi واlأxwaali wa jamiici الnaasi wa calaya wa calayka wa calى hayrina cadli sunna ma noqdo iska ogaada cadli haddii la waayo adduunka waa rugmanaya cadliga oogu darana waa alcadlu fi اlafkaar sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi laba arday hadday ku dhahaan macallin aniga hebelkeebaa far quruxintay nina uu soo dhigay waxaad tidhi waad fiirisan haddaad tidhahdo ka xukuntaa mu ooyaa adaa far quruxsan baa tidhi maxaa tahay qaadi jaa'ir ah waa farfar kura yarba waxay ku tartay anaa kaa far quruxsan iyo me anaa kaa far quruxsan macallin bay u keensadeen ama adoo fadhiya adeer anigii hebelkee far quruxsan awo fartaadi waata war aduguna awey waa tan kolaad hebel waaad haddaad sida saxdaa sheegi weydo maxaa tahay alxaakim اljaa'ir waman lam yaxkum bima anzallo waad gelaysaabuu sheekhu yidhi shekhu islam ibnu taymiya aayaddaa ku qaban aayat lmaa'ida qudaadu waa saddex hal mid baa jannagala labana waa ahlu naarkaad gelaysaa buui sheekhu xadiiskii buraydaad garanaysaan fi suna yani hawshu hawl sahlan ma waa far la saxaayo dadka xoolaha iyo dimaada in laga garsooro waxaa ka daran buui sheekhu oo ka culus fi shariica alcadlu fi اlmaqaalaati واladyaani واlafkaar mabaadi'da iska ilaaliya hawshaa saad moodaysaan ma aha hawsha saad moodaysaan ma aha bidaarisbiq bay kugu gashaa meesha idinkuole riyaad baanu akhrisanaynaa hee yaan lagu baabi'in iska ilaaliya yaysa idiin sinaanin ilaahay ha taliya kitaabkiisu iyo nin leh xeerbeegta ha taliso ninka caamiga ee soomaaliyeed bankan weyn ee u dhaxeeya cadaadle iyo goday baa waxaa yimid xilli hadda boqoliyo konton laga joogo meylaq nin la ohan jiray waxay le salaasi ku horreed garanaysaa ninka soomaali baabi'iyey ee gobolkan nafta u keenay ayaa yimid horaanbu wuxuu sii samaystay saxawaad asaga la shaqeeyiyo boqorro iyo balabaadya la shaqeeyo tuug saxawad oo murtadiinah oo qoysku ogaadeen markaa u badnaa shirweyin baa lagu qabtay meesha oo boqorka lagu taageeri oo lagu mashxaradi kuwa dhaanta tiriya kuwa alaabtuma oday fitrada ku dambaysa dhegays wax meesha ka dhacahay wuu la yaabay dad yaroo mucaarad ahaa buu marka taageeray wuxuu idha ilaahw la kala miiran yahe melil khayr raacin allow la kala miiran yahe melil khayr raacin buu idhi ereygaasaan dhowrku kitaabbo ku sheegay markaasaa wadaad hero konfurada kitaabka dhegaystay iyo wuxuu u qaatay inay tahay ilaahu la kala miriye meel lahay raacin maad aragtee halkanuu noogu yimid nin saas u aaminay ereygu waxaa weeye ilaahu la kala miriye mililig milig waa boqor gaal ahaa oo etoobiya xukumi jiray xaylasalaasi ku horreeye shayaan ahaa mukanan iyo milige waa nimankii duqaadda ahaa ee etoobiya marka waa in waa la kala miirmahayaa ee kitaabka ilaahay u heyliya ninka xaqa wada garab istaaga wax kale adaad kari weydaan niyada niyadaa wax weyn ah haddaad erayba sheegi weyda niyada ilaahay qalbigaada ha daalacdo inuu aad taageersan tahay shayga ah wax badan baa kuu badbaad marka ayadaa wa tuciinu wa an tuciina arajula ninka inaad ku kaalmayso fii daabbatii ay fii rukuubi daabbatii gaadiidkiisii koridu korahaya ritigiibuu koraya faraskiibuu koraya inaad bargantaasho ama lugta u qabato ama aad sheedalkii shaabugu siiso fataxmilu aad ku xambaarto ninkii calayhi cala daabati aad saarto aw tarfaca lahu ama aad u soo kor yeesho calayhi cala daabati mataacu sadaqatu ajir weeye waa kale inaad saartaba waa oday aan fuuli karin weeye waa ilmo yaroo in la saaro ama in la caawiyo u baahan yahay waad ajir baad ka helaysa alaab baad u saartay weysada iyo alaaba hoos kaga taga raashin yaroo uu rabe kor inuu saarto sadaqa ushi baad u dhiibtay sadaqa yani meel walbaa khayr ku yaalla wاlkalimatu اطayiba weedha wanaagsan sadaqatun ajir weeye wa bikulli khaطwatin tilaabo kasta tamshiiha aad u qaaddo ila salaati salaadda aad u qaaddo tilaabo kastood salaadda u soo qaaddo sadaqatun ajir weeye wa tumiitu اlأdaa dhibkood fogaysood ka qaaddo can iطariiqi jidka iyo waddadana sadaqatun ajir weeye muttafaqun calayh xadiidka horuu la mid yahay macaani un baa ku jirta un ka faahfaahsan kii hore marka intaaba ajir baad ka heliye xubnahaada shukrigoodi iyo mahadnaqi rabbi uu kugu lahaa la imow baa lagu yidhi warawaahu muslim baa wariyey xadiidka aydan ku noqonay min riwaayati caaisha ummuna caaishu ka wariya asagu meesha asagii bukhaariba ay ka wariyeen min abi hurayra qaalad hooyadan waxay tidhi qaala rasul lah sal lay slam inahu inahu warya shaniye khuliqa kullu insaanin min bani aadama insaan kastoo carruurti aadam ah calaa sittiina wa alaaimiati mifsalin waxaa lagu abuuray lixdan iyo cafwan saddex lixdan xubnood inahu khuliqa kullu insaani insaan walba waxaa lagu abuuray oo min bani aadama aadam caruurtiisa ka tirsan calى iiiن aaaa mifsal iyo xubnood meelahan xubnahay faruhu ka laabmaan ama jirku ka laabma wey meel hadda adoo aadmeynayn xubinba leedahay iyo kala bax iyo kala goys baa kala bax leh idan saddexdaa boqol iyo lixdankaasi sadaqaa laga rabaa shukri baa laga rabaa mahadnaq baa lagaa rabaa allah ku siiyey ilaahay ku siiye haddana iskuma dhajinin manaafic badan buu u yeelay xubinba xubinku ka yaryo xataa ka faa'iida badan yahay suulka waa la gaabiyey faryada waa la gaabiyey faraha haddii la simo waxba ma qabteen waxba ma qabanaya la simo mid baa laga dhigay dhidib guris oo wax qabta iyo mid iyo kuwa soo laaba qaabka loo sameeyo waa qaab xikmad ay ku jirto shukri bay kaa rabaan iyo maadnaq baa lagaa doonaya haddaba nabi allow haddee saddex waa badan tahay lamana bixin kare maxaa tala ah? faman kabbar allah axadka allo weyneeya wa xamid allah ilaahay ku mahadiya wa hallal allah ilaahay waxido ilaahay keligii ka dhigo oo laa ilaha illa allah wa sabbax allah ilaahay hufo ceebta ku hufo nasaha wastakfir allah ilaahay dembidhaaf weydiista wa casala xajaran dhagax ka fogeeya ama ka dheereeya dhagax can ariiqi الnaasi dadka waddadooda aw shawkatan ama qodax aw cadman ama laf can ariiqi الnaasi waddada dadka ka fogeeya aw amara bimacruufin ama wanaag ummadda fara aw naha can munkari xumaan dadka ka reeba cadada sitiina waalaamia saddex boqol iyo lixdankii tiradoodi oo kale baa tawxiidsatay ama takbiirsatay ama taxmiidsatay ama intaasoo qodaxoo saddex baqo lix baqoxood baad qaaday lafood baad meel ka ururisay qashin intaa dhan meel ka xaaqday fa innahu yamshi wuxuu ninkaas soconayaa yowmaidin maalinkaas waqad zaxzaxa nafsahu asagoo naftiisa ka dheereeyey ka fogeeyey can inaari cafwan yumsi cafwan fa innahu yumsi wuxuu galabaysanayaa yowmaidin maalinka ayadaa waqad zaxzaxa nafsahu can innaar isagoo naftiisa ka fogey naarba ka fogey xubnihiisii hadduu ka mahadnaqay oo sadaqadu uu bixiyey ajir badan buu la yimid wey idan shay walba wuxuu kaa rabaa weeye mahadnaq buu kaa leeyahay yuu kaa rabaa shukri weeye axadka ilahay u shukriyana haddii ajir badan buu la kulmaaya idan cadad sitiin wa alaaumia shardi ma aha inay hal nooc yihiin haddaan taxmiid soddona la imaado oon takbiir boqola oon isku burgooyo khayr weeye intaaba haddaan kiiba in ka keeno waa khayr haddaan hal cibaado ku nafbaxana khayr wey muhiimaddu waxaa weeye ilaahay halmaamin xubnahaada sadaqadoodina la imow allah kuu dhowraya dad ku dadaasho inaad xubnahan sadaqa ka bixiso oo tawxiidka aad la timaado ood had iyo goor hawshaa xusuusnaato ku talagasha maalin walba xubnaha rabbi waa ilaalinaya subxaana wa tacaala waa dhowraya wuu barakaynayaa xumaantuu ka ilaalinaya wada fiican buu ku toosinaya laakiin haddaadan soo dhiganinba in saddex boqoiyo lixdanka xubnoodba sadaqa lagaa rabo waagii baryaba ayn meesha kuugu jirin haddii ayagaa wixii ku yimaada annagu mas kama nihin ee iska ogow baa lagu leehay asaabic xadiidka toddobaad canhu can abi hurayra can اnabiy sal ly slam qaala wuxuu uhi nabigu man hadaa ila اlmasjidi qofkii masjidka u kalleh u jarmaada aw raaxa ama u caraabay nis dambe aada nis dambaad masaajidka aaday ama nis hooraad ku kalaadoo ku jarmaaday hadaagu asalkiisu waa in nis hore la baxo la jarmaado rawaaxuna waa nis dambe iyadoo sidaa tahay tawasucan waxaa lagu idlaaqaa muطlaqu adhaab aadid xilligii doon aa noqoto waa laska yidhahda raaxa iyo hadaa man hadaa ila lmasjidi ruuxa masjidka u kalaha aw raaxa ama u caraabo nis dambe aada acadda allaahu lahu rabbi wuxuu u diyaar gareeyaa fi ljannati jannada xagge gudaheeda nusla martisoor baa rabbi u diyaarinayaa kulamaa hadaa mar walbuu masaajidka u kallowo aw raaxa ama u caraabo muttafaqun calayh waa macnaa iska cad haddee bini aadamku waxaa dabci u ah masjidku horta waa bayd ilaahay waa guriga ilaahay guri ilaahay uu leeyaho duni ku yaalla masaajidda un weeye buyuutullaahi baa la yidhaha soo maa baytulahi araam baad maqlaysaan buyuutlahi masaajida wey aadamuhuna ruuxii gurigaada kugu yimaadee ku soo boqo maxaa dhaqan u ah wuxuun in la xurmeeyo la karaameeyo marti sharaf markaad u yarta xoogow shaaha biyo madow wax kale haddaad weydo wuxuun karaama ah hadduu bini aadamkii daciifka ahaa axadkii gurigiisa ku soo boqda sidaa u karaamaynayo alla weyne subxaan qaadir deeqsi ah, ood masjidka gurigiisi timid maxaad moodaa wey alla weyne ood gurigiisi timid ood soo booqatay waxaa weeye maxaa lagu diyaargareeyey martisoor gooni aad jannada ku leedahay bani aadam biyey bay ku siiyaan iyo wax la garan waayey ood laga yaabo inaadan ku qumbacatabe oodan aadan mahadinine ilaahay jannada oo kugu diyaargareey weye marti martisoor muttafaqun calayh النزل buu imaamku yidhi والquutu waa baadka والriزق iyo cuntada iyo calafka iyo وmaa شhayga yuhaya loo diyaargareeyo liضayfi martida loo diyaargareeyo ayaa la yidhahdaa nuزulka نuزulan min غafuur raxiim wey idan masaajidaha lagu dadaalo kusoo kalhideeda kusoo caraabideeda dhexjoogeeda ka faa'idaysigaeedaha lagu dadaalo nicmadaa masaajidu ay idiin furan yihiin ad xilli kalo ka faa'idaysanaysaan waa dhowaad wakiil isku dacareeyey eed korrubshin ku tukanayseen iyo soo dhuumasho masjidkaanoo lagu tukanayo salaad oo laleeyahay nin waardi naga qaban aan soo gaadhay hadda waa dhow oo nin istiidka deganoo qolyahan dowladda mas-uuliyiinta ee askarta ka ah uu yidhi war iska tukada ninkii soo galan afoo degan lahaye ramadaan khayr allah siiyo ura nimanka anaa degan lahaye waxaad yeelaysaan bal iska tukada oo dahyo weyn meesha lagu xidhay la soo hoolinayo oo albaabka uusan furayn xaggaa laga wareegay oo laska dhigay xaafaddan u socdaa kadibna hee dhac suma garanaysaan nicmo walba inaysan daa'iman baa laga yaabaa fursadaha ka faa'iidaysta furas ma noqdaan abwaabta ilaahay iyo masaajiddaa furaha laga faa'iidaysto yaan la dhayalsanin nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala aaamin xadiidka sideedaad canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul lah sal lay slam yaa nisaa ya nisaء اlmuslimaati لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة متفق عليه يا نساء المسلمات ومن باب إضافة الموصوف إلى صفتي بالليلة موصوف كلا تلمامي والنساء دمر كوي تلمانتنا والإسلام الإسلام وتلمام هي وصفي مركا موصوف كبا لا إضافي النساء وحلو إضافي صفة أو مسلمات يا نساء المسلمات ولهذا وحيد ومن باب إضافة الأعم إلى الأخص الأعم والنساء دمركو هدي اللي إذا مسلم واليهين gaalla waalihi waa shay guda ballaaran laakiin almuslimaat waa khaas idan waa min baabi idaafat alacami ila alakhasi ama waa min baabi idaafat almawsuufi ila sifatihi waxaa doonta ka dhig saddex macniraab baa ku banaan agga carabiyada laakiin hadda tan baa igu muhiimsan yaa nisaءa almuslimaat dumarka alla isu dhiibey alla rumeeyeyow laa taxqiranna aysan quursanin jaaratun daris haweenay daris aysan quursanin lijaaratiha lijaarataha waxay ku tacalluqaysaa shay maxduufoo layska garanayo yaysan quursanin wey laa taxqiranna jaaratun hadiyatan muhdaatan lijaaratiha hadiyatan muhdaatan lijaaratiha gabadha deriska yaysan quursanin oysan yaraysanin shayga ay u hadiyaynayso walaasheeda deriska ah wax waan kala xishon hibleo ma geyn karo wax la'aantaa ka daran somaalidu waxay dhahan ninku tabaye kaama tegin meelaha xajkaad ka tim soo cumraysatay samsam maadan keenin dhar maadan keenin xoogow rumay aad madiina ka soo gaday bal iska fiiri wax weyn weeye inaad i xusuusatay nin laga sheegay yidhi hebelow meeshii waan tagay waxba kaagama sawado markaad meesha joogtay qalbigaada ma ku soo dhacay buui horta haa buui waa afsaxan tahay buui ragrag ninku xusuusta waa maxay aad meel mil meel meel aad kaga taallo weeye haba yaraadee wixii aad walaashaas lahayd ku xurmaynaya derisnimo islaamnimo ha quursanina wax yargeeya wey laa taxqirina jaaratun gabadh darisa ah yaysan yaysan yaraysan yaysan saluugin lijaarata ay hadiyatan lijaaratiha hadiyatan muhtaadan lijaaratiha waxay u hadiyeyn walaasheed yaysan quursanin kaana haba noqdo way firsana shaatin neef adhia dhiladhishi ama raafkii firsanku asalkiisa waxaa la yidhahdaa geela adinka geelo dhulka dhigaa la yidhaahdaa meesha wixii qooblaa xaafir qoobkiisa la yidhaahdo lo'da iyo iyo fardaha iyo dameerihiiyo xaafir baa waxooda la yidhaahdaa geelana khuf baa la yidhahdaa marka labada suul ee geeluu leeyahay baa firsanka la yidhahda asalkiisu geelu ciddi kalemaas laba suul buu leeyahay oo wada siman oo saa dhulka ugu goosto kaasaa firsanka la yidhaahdaa laakiin marba waxaa loo ergistaa adhiga adhigu raafna waa midkan ciddidou dhulku u dhigo weeye dhilaandhishuna meeshaas ciddida ka korrayso adinka ah iyo wuxuu ku leey laba yarood moodoo burood moodo xagganna ciddi yaroo sakaraad calan ah middaa kore dhilaandhil baa la tan dhulka la dhigana raaf baa la yidhaahdaa ninkii leegaasagu kalluunii jira hawshaa garan maayo ay fahanteen baan u malaynaya muhimmadda looga jeedaa waxaan la isticmaalin lamana cuno mubaalagu nabigu ka wadaa dhilaandhil baa allah ka raaf adhi baa allah ka dhigay walaashaa wixii khayraad u geyn karta u gee qolyo waxay leeyihiin ma aha tamhudiyada maaha midda lala hadlaayee waa almuhda ilayha baa lala hadlaya walaalka ama walaasha waxay kuu soo garato maa sha allah weynaa dheh qalin buu kuu keenay maa sha allah qalinkanoo kale wey maarag balkeed waa khayr badan tahay cidijar buu keenay cidijar waaban laayi idhiib baad leeda allah ku barakeeyo yani adaa la inaad ruuxi qalbiga u dhisto ood sheegi weynaysato maxay ta waxaan feegeed ii keentay chinis baad ii keentaad leed beryaha iska jirte war anuu dhisaynna baan qaataa oo alaab baan war dhisayni waxaad sheegaysa ma aqaana intana iga ka qaad ruuxii qalbiga u dhis xurmee kadibna adu hadduusan ku anfacayn e asagoon dareemin walaalkaa ruux kala siisii laakiin asagaa qalbiga u dhis sheegay soo dhowee walidaalina wuxuu hadiyo lama radiyo hadiyo lama radiyo haddaad iga qaaddo xagga naadacayda ka war waad radida haddee waa radi macnawi ah kaasaaba ka xunba kaasaaba ka xun muttafaqu calayhi qaala aljawhariyu saaxib saxa ninka iskala kitabka luqadaad garanaysaan alfirsanu min albaciir firsanku xagga geela waa kal xaafiri qoobku kala weeye min adaabbati waxaan qooblaha ee loda iyo iyo fardaha iyo dameeraho kale qaala wuxuu uhi waruba mustucira in loo ergistaa laga yaabaa firsankii fi shaati neefka adhiga loo isticmaalo isagoo asal loo isticmaali jiray geeliyo wixii la halmaal muhiimaddu waxaa weeye mubaalaqa weeye hebel dab igu soo dheji waxay ujeedaan soomaalidu waa meesha ugu dambaysa dabku nacfi ma aha war xataa ay dhibka heli maysid wey idheefi iskaba daaye war aniga dhib iigeysa ataa ka heli maysid waa meesha u dambaysa waa mubaalago ataasi xadiidka sagaalaad bimacnaa hadiyadu iyo waxa la istiro muslimiinta isku soo dhowaysaa qalbigay isu furtaa dadkay walaalaysaa waana maqsad min maqaasid shariica alislaamiya ummadda muslimiintu inay isjeclaato markay ku ducaysaan markaad jumcada la joogo allahuma aslix daata bayn lmuslim wallif bayna quluubihim wajmac shamlahum wafariq qolyihii kale howlahoodii qolyihii shayaadiintii allow kalatur annaga isku kayakeen baat wallif bayna quluubihim waaslix daata baynihim waa maqs maqaasi shariica lannu haddii laysu xumaado quluubtu kala tagto haddee gacal isumayno wa isu tari mayno waxba isu tari mayno hadiyaddaana ah. asaas u ah wixii yaraa eenkeena marka igu xurma igu qadari weynayso hadduu doon waxba isun ku tarinbe alle intaanaan soo kar tabar ma haye التاسع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم xadiidka sagaalaad ee nabiga ka yimid ee uu warinaya abu hurayra qaala nabigu wuxuu yidhi aliimaanu iimaanka ilaahay la rumeeyo ah bidcun وasabcuuna waa toddobaatan iyo dhowr aw amase bidcun wasituuna shucba ama waa lixdan iyo dhowr qaybood shucba gabal waaxood wey lixdan iyo dhowr waaxood ama toddobaatan iyo dhowr waaxood weeye islaamku iimaanku in sidaa lagaga tago oon la tirin oon la koobin baana raajixa culummadu nin walba isku dayay inuu koobo oo tiro sheego wixii khayra qur lagu sheegay iyo wuxuu nabigu gooni u sheegay ee si gooniya loo magacaabay in la tiriyo ibnu xibaan wuxuu idhi dhowr sano ayaan hawshaa wix xadiid ee asaxay dabagalay kadib tira meel aan ku qortay qur-aankan dhowr jeer meel baan ku qortay sagaaشan iyo toddoba weeye buui cafwan waa toddobaatan iyo sagaal toddobaatan iyo sagaal شhucab اliimaan waa toddobaatan iyo sagaal idan bidcun wa sabcuun bidciguna saddex ilaa sagaal maye saddex ilaa toban ilaa labiyo toban maya labiyo toban ilaa la sheegay iska soo daaya adu waxaa weeye toddobaatan iyo sagaal wayuu bali way ka badiyeen kutub bay ka qoreen shucab اliimaan la yidhaahdo alminhaaj fi shucab اliimaan shucab imanka bayhaqi kii abu cabdulahi اlxaliimi qaswiini kiisii nin meelba ku dhuftay sidaa uu nabigu sheegaa lagu daynaya iimaanku waa xiihiisu ila nabigu waxa laga yaaba inuu intaasoo uu sheegay ay baab goonaa wada gaanoo la israaciyo aduguna tiro ka dhigto alimaanu bidcun wasabcuun wa toddobaatan iyo dhowr aw bidcun wa situuna shucba waa shaku raawi sidoo loo badan yahay waa bidcun wa sabcuun toddobaatan iyo dhowr wey shucba waaxood fa afdaluhaa waaxaha iyo xubnaha iimaanka midda u khayr badan ee u ajir badan qowl laa ilaaha illa allah waa kelima tawxiid waa asalkii haddii nimaan la iman waxba ka asixi maayo wa adnaaha midda u ajir yar wey iimaanku shay danii'a ah ma laha u fiirsada laysa fi اliimaani danii'un walaa danaa'atun waa ajir yari baa laga hadlahayaa kala hoosayn darajooyin baa loo jeedaa anoo darajooyinka ninka u hooseeya ah ayaanan liidaninoo halka ku ammaannahay wa adnaaha midda u ajir yar imaaطaة اlأdaa dhibkoo laga fogeeyo wa can iطariiqi waddada laga fogeeyo wاlxayaau xishoodku ilahay laga xishoodana shucbatun waax weeye iyo xubin min aliimaani ka tirsan bal wa asaasu اliimaan hamoodina xishoodka ikhtiyaarigaa ee ilaahay laga xishoonayo ilahay laga xishoodo maxaa keenta inaad taqaano wey almacrifa alkaamila biاllah muraaqabaة اllah an tacbudahu kaannaka taraah xishoodka laguu sheegay waa kii aad ku soo marteen martabat اlixsaan ilaah inaad taqaano xaggana aad maanka iyo maskaxda ku hayso ayaa keenaysa inaad ka xishooto in haddaad maqan tahay maxaad xishoon walxayaau sariigtu wax xun laga xishoodo laga sariigto ama sariig iyo xishood iyo maxaa kaloo la yidhahdaa sheexidna waa la yidhahda soo ma maxaa kaad dhihi jirteen ya ajil ajil hawl kale weeye ajli waa hawl kale in la sheexa iyo in la sariigtay iyo in la xishoodo saddexda eray baa sax wixii kale aad wadaan corruption wey shucbatun waa qayb meel imaan imaan ka tirsan muttafaqun calayh albidcu min alaaati ilaa tiscata ilaa tica afwan albidcu waa min alaa saddex laga bilaabo ilaa tia nimanna laba laga bilabo ilaa toban bay sheegaan dhib ma leh bikasri اlbaa'i waqad tuftaxu in badal hoos dhigaa sax loo badan yahay bidci la yidhaahdo in la kordhabo badci la yidhahdana waa dhici karta kalqica washucbatuna waa alqicatu waa gabalka ama xubinta wey halkan xadiid balaan ku dara hadda mise waa dheer yahay balaan ku dara xadiidkan alcaashir xadiidka tobnaad xishoodka hore xishoodka khariisigaa iyo midka ikhtiyaariga ee mid walba kuu keenaya inaad wax xumaha ka sariigato ayaa loo jeedaa shayga wanaagsan midka kaa diidaya lama kuu diidaya ee wanaagga aad ka madax laabayso xushood lama yidhaahdo wahan iyo cazi iyo dacfi baa la yidhaahdaa iyo dulliya iyo haano shuqulkuma laha xisho xishoodku calaamadiisu waa maxay wanaagu ku faraya bacdu sl baa la weydiiyey ma huwa alxayaa min allah nabigaaba fasira laakiin ninkaaaxadsaaliiin eh, eh, warkiisa kooban wuxuu ihi xishoodka rabbiga waxaa weeye wuxuu ku amray inuu kaa helo meeshuu kaa reebayna usan kugu arag wuxuu ku faray inaad la timaado weeye wuxuu kaa reebayna usan kugu arag hada huwa alxayaa min allah wاlxayaau shucbaة min اliimaan idan nabigu kaasuu u jeedaa ama midkan dacfiga ee wahanka ee cajsiga ah ee ilnugeylka la yidhaahdo ee liidnaanta ah ee dulinimada ma aha ruux warxumo samayn baad ku dhiciladahay inaad xaq u sheegto warma u sheegto waan ka xishoonaya kama xishoonaysid he waad ka cabsanaysaa kama xishoonaysid waad ka cabsanaysaa haddaad xishoonayso alla weynaad weynayn lahayd oo ninkanaad fooda gelin lahayd nabigu calayhi salaat wuxuu yidhi waxaa waajib ku ah ninkii badeeco iibinaya badeecadaasna ceeb ceebkooga inuu caddeeyaa waajib ku ah hadduu asagu caddayn waayo ruuxa muslimkee kale ka warqaba waxaa waajib ku ah inuu asagu caddeeyo oo afaarihiisa uu galo ma yeelaysaa dukaanka deriska kula waxaad ogtahay inuu iibinayo raashiin fuundaah waxaad ogtahay inuu iibinayo cunto aan bannaanayn bakhti buu gadayaa xaaraan buu iibinayaa wuxuu soo dhacay buu iibinayaa dadkuna waxay moodayaan xalaal kaalaya iska ilaaliya wuxuu wado ma dhihi kartaa maxaa jaamac gaasow sanabka iibinayaah xaggee lagu gadaa soo aniga sanadkoor kaala hadlay maaha inaad shacabka u kuxisaa dhexboodo ka hadal waa waajib diinada ku saarane wax ka qabo soddon sanno dhex taagan tahay suuqaas lagana kari waa waxuna sheegi maysidi u sheeg bangaanima kulugeey waan ku soo daynaynaa alcaashir xadiidka shanaad ninkaa jaamica saaxibaanna waan la kaftamaya culays ma jiro waa xumaantaa way jirtaa waa la bannaystay macaasidoo dhan baa la bannaysanaya weliba haddaad ka hadashaan lagugu dili marka iska ilaaliya ilaahay laga xishoodo subxaanaه wa tacaala alcaashir canhu ay can abi hurayra anna rasul la sl slam qaala wuxuu uhi baynamaa rajulun xil uu nin yamshi soconayay biariiqin waddo uu nin baa soconayo lugaynayay reer banu ishtadda calayh waxaa ku daraada oo si ba'an u qabtay alcatashu oon iyo haraad fawajada wuxuu helay bi'ran ceel buu helay fanazla waa galay fiiha fi lbi'ri fashriba waa ka cabay waa ka oontirtay uma haraja waa soo baxay faida kalbun baa yalhau yakul ar faida kalbu eybu murkusooy ka soo baxay ceelkii yalhau carabka lahau waa ikhraaju lisaani min alcadashi wاlxari lahadka asalkiisu waa inaad carabka soo bixiso oo neefku ama xayawaanku carabka soo bixiyo iyo kulayl darti iyo hara darti ayaa lahadka la yidhaahdaa lab lagu tilmaamahayo rajulun lhtaanun baadhaweenayduna lahtaa baa la yidhaahdaa ayb faida kalbun baa yalhasu carabka lalaadinayo carabka bannaanka dhigay yakulu cunaya ahara dacdi buu carabka la dhacahaya caradii qoyanaydee mar hore laga cabayey buu qoyaan ka raadinaya ahara waa iska carada turaabtaa la yidhahdaa qalan eygu carabka lama dhacee wuxuu meel uu qoyaan ku dareemayo ayuu carabka la dhacahaya muxuu carada iyo dacda u cunhayaa min alcadshi oon darti iyo haraad faqaala arajulu ninkii baa isgarwaaqsado wuxuu yidhi laqad balaga hada kalbuba ana ii dhigan hada alkalba suma fiicnay maxaa idiin dhigan laqad balaga hada alkalba idinkaa iga fiican <clears throat> laqad balaga haada alkalbu eygan wuxuu gaadhay markaasugu wuxuu ka dhigahayaa faacil buu ka dhigahaya min alcadashi oonka xaggiisa mil aladii markaa mila waa inaad kordhabda hadde eygan wuxuu gaadhay oonka xaggiisa mila aladii kii oo kale kaana qad balaqa minii aniga i gaadhay marka kaana minidaadam waxay kuu cadaynaysaa in alkalba la yidhaahdo ayb laqad balaqad alkalba eygan waxaa gaadhay min alcatashi oonka xaggiisa milu ladii kii oo kale kaana ahaa qad balaqa minii mid aniga gaadhay oonka anigaiga qabtoo kale ayaa eygan qabtay weeye oonka aniga haye oo kale baa eygan haya ayuu yidhi fanazla biira markuu waa danqadoo u naxariistay fanazla biira ceelkii buu galay famalaa hufahu hufkiisiibuweel ma wado dhiil ma haysto wadaan ma haysto hufkii uu ku socdo kabtiisiibuu siibay buudka ahayd biyihiibuu soo daray famalaa ufhu maan ufkiisi uu biyo ka buuxishay uma amsakahu bifiih ceelkii haddi wuxuu rabaa in laga baxo sooma ilan dhulkii baa tagtay wadaan ma jirtee intuu afka ku qabsaday iyuu soo fantay ceelkii uma amsakahu hufkii biyaha ku jireen ee uu soo dhaanshay buu ku qabtay bifiihi afkiisu ku qabtay waa qaninay xataa raqiya ilaa uu soo koray oo bannaanka uu yimid fasaqa alkalba eygii buu waraabshay fashakara allaahu lah allah ka aqbalay wey shakara haddaad maqasho min allaahi waa ammaan addoonkaa la ammaanay ilaahay addoonkuu ammaanana he waa ka aqbalay hawsha ayada ah nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam hadduu ilaahay qoom u qoslo falaa xisaaba calayhim waidaa daxika allaahu liqowmin falaa xisaaba calayhim idan shukrigu marka waa maxay ilaahay baa hawshaa u bogay oo ammaanay addoonkaana ka aqbalay camalka uu la yimid waa loo dembidhaafay wadaad fashakara allaahu lahu ay qabila allaahu minhu ama faana allaahu calayhi bihi falkaasaa lagu ammaanay ama loogu mahadnaqay ida ilaahay shukrigiisi maxaa ka yimid iyo aqbalkiisi faqafar lahu dembidhaaf qaaluu nabigu wuxuu alayh salaau wasalaam saddex ilahay waa u qoslaa muslimiintu markay salaada safka si fiican bay u simaan ay saftaan ilaahay subxaanahu wa tacala waa u qoslaa idan sufuufta ha lagu dadaalo assalaaha baa la aqimay waa loo istaagay waa la leengaroobay ilaahay baa la hor taagan yahay ilahay markaasoo kale muslimiintu wa u qoslaa waa ku qoslaa maaha waa u qoslaa weeye farqi baa u dhaxeeya labada eray hebel waan ku qoslay iyo waan u qoslay ka warrama ma kala duwan tahay mise ma kala duwan midna waa ammaan iyo wanaag midna hilfo uqaad bay noqon kartaaba hilfo uqaad bay noqon kartaa midda saddexaad midda labaad muslimiintu marka ay gaala iyo cadowgaysaan ay u saftaan tay soo diyaargaroobaan ay dhaha iskansiiya haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim faاladiina riwaayo kale muslimiin jabay oo cararay adoon intuu ka hadhay xishooday oo gaalida ka hortagoo sheeday baa ilahay u qosdaana waa riwaayo kale oo hi walle inaanaanu dhaqaaqaynin qoomka saddexaad xilli la khurunhayo nis dambaa habeennimo ninka intuu soo kacay ilaahay xusayna rabbi waa u qoslaa safkeeda gaalada jihaadka oo loo safto iyo saq dhexoo ilaahay la xususoo la xuso faqaaluu yaa rasuul allah rasuulka ilah waxay dhaheen ina lanaa fi lbahaymi ajra ay ina lanaa fi lbahaymi ajra nabi allow ma yeedhaankii majaahidiinta inaan wax tarro oon dheefinno oon calfinno oon quudinno oon biyo siinno ma ajir baannu ka helaynaa idan macnay bahaa'im bay weyddiiyeen oo masalo kooban ah waa usluub alxakiim hal su'aal lagu weydiyo oo kooban haddaad ballaadhin karta jawaabta sayid nacfigu u ballaadho waa khayr nabiguna dhaqan bu ulaa taas fa qaala subana wuxuu yidhi fii kulli kabidin radbatin beer walboo qoyan ajrun ajr baa oo waxa la talo ajir baa laga helaya beer kastoo qoyan bini aadan bahaa'im xayawaan kale cidood ma yeedhaan wuxuu doona ha noqdo waxaa uu laga soo reebi cumuumka nabi maxamed alay isalaatu wasalaam meelaha kale axaadiista kale nabiga uu ku sheegay muttafaqun calayh khamsun wa fawaasiqa yuqtalna fi lxilli waalxaram shantii la yidhi meel walba ha lagu dilo asagu la dheefin maaye adduunka la dhaafin waa loogu dhowaan kaafirka xarbigaa murtadka kelbiga caquurka howlaha ka akhriya hee safiinaha iyo abushujaca ka akhriya inta laga helay fii kulli kabidin radbatin ajrun waa qolyahaas kuwa dadkan ka ahayn wey maxaa nusuusta iyadaa laysku fasiraya wa axaadiiu rasuulilaahi ka jumlatin waaxida cinda ahli اlcilm wa fii riwaayati lbukhaari riwaaya bukhaari waxaa ku soo fashakara allahu lahu ilaahay baa u warkiisa iyo falka addoonka uu sameeyey ay qabila allahu min awatna calayh faafar lahu rabba uu dembi dhaafay faadhalahu اljanna camalkaa yarku janna ku galay haddii ay wax la tara lagu janno muslimiintan maanta baahida iyo oonka iyo haraadka iyo macaluusha u dhammaanaya meel walba ninkii waxtare ilah darti useydinla yahay u fiirsada ey baa ninkaa waraabiyo uu janno ku galay muslimiin ahlu tawxiida oo ahlu qibla ah ayaa soomaaliya ethobiya north eastern meel walba ku dhammaanaya haddii laydin waxtarana weli indhahaad soo taagaysaan yacni ha la xishoodo muslimiinta waxaa la taoro ilaahay laga cabsado laga faaisto waa furas nabigu maalinku ciidda istaag ayuha nnaas haadaa yowmu sadaqatin fatasadaquu yani munaasabaad baa jira jira dadka waxhaysta xilliga abaaruhu dhacaan jaanisabaa u furan annagu aanna heli karin fuqaradu aysan heli karin ka faa'iidaysteen marka la war wax tarana moodin ayaga lagu duulahayee in wax la tarahayo oo wax laga qaadayo loo qaaday ha dareemeen w fii riwaayatin lahuma riwaayan bukhaari muslim ay wadalihin waxaa ku kalbun xilwi ay yutiifu ku birakiyat ay bibi'rin ceel rakiyadu waa isla ceelka qudhigiis xilwi ay ku dul wareegaya ceel qad kaada uu sigay yaqtuluhu alcaashu inuu oon diluu sigay eygu id ra'atu waxaa aragtayba baqiyun haweenay jirkeeda ka ganacsata ama dhilaysata baqiy waa dumarka gooldhaafka sameeyaa la yidhaahdaa masderkuna waa biqaa biqaa baa la oo <clears throat> min baqaaya bani israa'iil hadday si u dhilaysatana baqiyaa la yidhaahdaa si calloo jahar ah u dhigatoy bannaanka waxsu dhigatoo la yaqaano oy guri leedahayoo calaamo taagatana muumisaa la way kala duwan xagga luqada id ra'atu baqiyun haweenay dhilaysata aragto min baqaaya bani israa'iila ka dumarkii xumaa ka mida reer fanascad laakiin way naxariisatay way danqatay fanascad waxay siibtay muuqaha khufkeedibay siibtay muuqaha waa khufka la xidho khaasa dumarku ay isticmaalaan fastaqad lahu ay fastaqad way u soo dhaamisay lahu lilkalbi bih bilmuuq khufkii biyo oga soo buxisa haddaynu soo maraynay sidii ninka hore u yeelo kale fasaqadu eygii bay waraabisay faghufira laha waa loo dembi dhaafay biha ay bisababi اlkalb eygii ay oonka ka ka qaaday ay waraabisay oonka ay ka tirtay ee u danqatay baa ilahay ugu naxariistay oonka ilah hadaad u naxariisataan waa la idin naxariisama man laa yarxam laa yurxam irxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsama almuuqu alkhufu wey waa khufka wayuطifuna yaduuru xawla albi'ri baa loo jeedaa rakiyana wahiya albi'ru wallah subxana wa tacala aclam